eh, macna ay wadaagaan uu nabigu ku cileeyana waa jiraa waana iman doona sunankana waad ku soo marteen oo nabigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam khamiista iyo isniintu waa laba maalmood oo ilaahay subxaana wa tacaala addoommada acmaashooda loo kor yeelo waxaanan jecelahay anoo sooman camalka ilaahay in loo bandhigo oo ilaahay loo geeyo taas marka waa cillo ay labaduba wadaagaan weeye waxa uu goonida yowmulitniinna waa xadiidku intuu sheegay waa maalinkii anugu aan dhashay waa maalinkii waxyigii qur-aanka laygu soo dejiyey xadiiu bni cabaas cinda axmed asagu tafsiilkaa ka badan baa ku jira ywm اliniin wuxuu sheegay ibnu cabaas inuu yahay maalinku nabigu dhashay calayhi الsalaaة wasalaam xaggana uu yahay maalinta isnintu ay tahay maalinkii nabiga nabiga laga dhigay waa nubia fiih maalinkii nabiga laga dhigay ee loo waxyooday inuu ahaa wuxuu kaloo sheegay in ay isniintu ahayd maalinku nabigu maka ka hijrooday ee madiina uu hijrooday sidoo kale isniintu waxay ahayd maalinkuu nabigu madiina galay bay ahayd sidoo kale waxay ahayd maalinkii xajarul aswadku markay quraysku khilaafeen ciddii dhigi lahayd meesheeda meeshiisa dhigi lahayd maalinka nabiga lagu wareejiyey nabigu intuu qaaday uu meeshiisa saaray bay ahayd maalinkuu nabigu geeriyoodana waa ahayd isniintu marka maalin saa u tacdaaran oo sidaa uu tilmaamay inuu yahay xadiidka ibni cabaas uu sheegay cinda axmed waqad tafarada bihi xagga masaladiis ku saabsanayd isnaadiga ahayd ee xadiiga ahayd ee abi qataada ardaygiisa cabdullahi bn macbad azimani ku saabsanayd wax badan kusii noqon mayno xadiidku sida raajixa waa xadiid صaxiixa اxtaja bihi muslim wakadalika الnasa'i fi sunan الsuqra kubrahana waa kii ku yidhi hada ajwadu xadiiثi cindii fi hada اlbaab tirmidana waa kii taxsiiniyey kadalika alxaafid ibn cabdilbar tamhiidka markuu hawsha faahfaahiyey aadna u sharxay wuxuu yidhi waa صaxiixun min xadiiثi abi qataadata can wujuh mar labaad wuxuu hi waa xadiiثun xasanu صaxiixun kadibna weliba ariiqa shucba ayuu sheegay ibnu dixyat alkalbi kitaabkiisa alcalam اlmashhuur fi fawaa'idi fadl اlayaami wالshuhuur mujaladka labaad sabxada wuxuu ku sheegay inuu yidhi waa xadiiثun صaxiixun cinda ahli الnaqli xadiiثun صaxiixun cinda ahli الnaqli rag badan baa marka saxiiya abari ka mid yahay xadiidka abu jacfar aلطabari طaxaawi oo isaguna yidhi markaan aragnay cabdullahi bni macbad الzimani xufaadda a'immada xadiidka ka qaatay ee socodsiiyey aan waxba ka sheegin waxaan ku qasbanaa inaan ictimaadno xadiidku inuu saxiix xujo yahay sharxulmaskulku ku sheega asagu tirmidi nasaa'i ibnu khusaym ibni xibbaan baqawi ibn cabdilbar asagoo halkaas isagu la maray waxaa ii soo raacda qadiyadda samaaca axadkii u horeeyey ee samaaca ka murmay cabdillahi bni macbad azimani can abi qataada ka murmay oo alimaam albukhaari abu cabdillaah laba eray baana laga soo guuriyaa taarikh اlkabiir iyo taarikh اlawsat oo sahiirkana wadada ay ku iطlaaqaan sida sawaabkana waa alawsat in la yidhahda fiican nimanna sahiir bay iska yidhaahdaan masale daqiiqa jirto u baahan marka musalaxa maraysa inad kala qaadaan ninka imaamkaa inuu diido oo uu anfiyo samaaca oo u yidhahdo fulaan lam yasmac min fulaan waa mas'alo inuu yidhaahdo lam yadkur samaacan min abi fulaan aw min fulaanna waa mas'alo inuu yidhaahdo laa nacrifu lahu samaacanna waa masalo saddexdaa masalo waa la kala qaadaa midna waa hayru majzuum midna waa majzuum midka inta badan khatarta ee axaadiista lagu culleeyo waa markii ninka xaafidka muطalca naaqidka uu yidhaahda imaamka kalbukhaari wanaxwihi ay yidhaahdaan lam yasmac min fulan lam yasmac min fulan laakiin markuu yidhaahda lam yadkur samaacan min abi qataada ama laa nacrifu lahu samaacan min abi qataada waa kelimo ka hoosaysa darajada iyo quwada ee tii hore ahayd nafyigii majzuumka way kala duwan yihiin bukhaari godaadkan markuu ka hadlayo taariikhda waxaa ku yimid laba riwaaya la soo gooriya laba nusqo kala duwan abcan waxaa ku qoran laa yucrafu lahu samaacun min abi qataada abcana waxaa ku qoran midda mucallim ilyamaani uu taxqiijiyena laa nacrifu lahu samaacan min abi qataada waa taarikh alkabiir ama alwusta aw alawsat aw alsagiir ayadu way ka fiican tahay wuxuu lam yadkur samaacan min abi qataada cabdulahi bin macbad azimaani isagu muusan sheegin samaac idan bukhaari laa yajzimu cadama samaaci azimaani can abi qataada ma jmin meel kuma jmin laakiin ixtimaalka ayuu furay saa darteed dahabi waa dhihiridoo wuxuu yidhi diiwaankiisa markuu hadalka bukhaari keeni laa yaduruhu inaadan ogayn samaaciisa laa yaduruhu qad ixtaja bihi musma bicawaan uu yidhi waad ka akhriyi kartaan sidoo kale abu xaatim araazi fi اljarx wاtacdiil waxaa muuqanaysa ظaahiru tarjama inuu qabo samaacu الzimani can abi qataada wqad saraxa bihi alkhaiib albaqhdadi fi اlmutafiq wاlmuftariq ka akhriya samica aba qataada wa rawaa can abi hurayra sidaasuu leeyahy rawaa can abi hurayra wa samica min abi qataada marka qadiyadu qadiyad saa u xoog badan weeye marka kusii mashquuli mahayo mutaabacadii la mutaabaceeyey uu Eh, iyaas ibn xarmalata shaybanina waynu soo maray labadaba marka bukhaari xoguu meesha inuu ku tushido waxaa muuqanaysa ninkan dambe mutaabiciin wuxuu yidhi laa nacrifu lahu samacna isaguna min abi qataada labadaba wuxuu rabaa inuu halkaas la maro waxaa ii raaca ninkan zimani waa ansaari cabdullahi bn macbad azimani waa ansaari abi qataadana waa ansaari waa dad ahala ninkan eh, abu qataada sida raajixa wuxuu dhintay bayna xaafidkun wuxuu rajaxay inuu geeriyo ama zimanina qabla m uu dhintay marka waa taabici eh, min awsad taabiciin siqaartooda ma ah in lam yakun hadduu kibaarta gelin awsadu gelaya qataada wax ka wariya aabin asna banaani ba wax ka wariya taabiciin ba asaga wax ka qaata marka samaacay culmo caddeeyeen liqaaga oo muxtamila oo meesha yaalla lilmucaasara iyo ninkun mudallis wax jarxiyana ma jiro laa yucrafu can imaamin min aimati اljarxi annahu dacafa aw jaraxahu aw qadaxa fiihi bukhaari baa yidhi keliya laa lahu samaacan saa darteed ibnu cadiy ku keenay kaamilkiisa wax kalama sheegin bukhaari warkiisa basuu keen waana ka tegey kadalika alcuqayli fi ducafaa sidoo kale intaas kaliyaay keeneen saa darteed baa nasaa'i iyo xufaad fara badan ay mareen inuu iqa yahay ninkaas uu iqa yahay jabal xaafida saa darteed wuxuu yidhi waa iqatun jaliilun xaafid halkaasuu maray marka intaas inaan baraarujiyaan rabay marka muslim ikhtiyaarkiisa ayaa marka hadda nagala xoog badan maadaama ixtimaalkuna uu waaqic aahir yahay ixtimaalu liqa daahir yahay ninkuna mudallis ahayn yahay culummana ay tasriixiyeenba inuu samaacu sugan yahay sidaasaan markuu u arkaynaa inuu xadiidku sugan yahay nasaa-i wuu xujaystay xadiidka fi suqra baxdiga dheer ku jira kubraha marka laga tago marka xadiidku waa saxiixun cinda ahli sunani wa muslim abi cawaan hadde iska taabic ariiqan hadda waxaa ii muslim doortay wa asaxu turuqi lilxadiid lianna waxaa laisku maandhaafay haylaan ikhtalafa ruwaatu calaa khaylaan ibn jariir alsdi can macbad xadiidku min musnadi abi qataada mise waa min musnadi cumara oo riwaayadba waxay tilmaamayaan can abi qataada can cumar sawaabkuna xadiidku waa min musnadi abi qataada cumarna qisada ku dhex timi xadiidka ayuu leeyahay waa ninkan nabiga suaalaha weydiinayey xufaadoo dhanna marka waxay rajxeen ariiqa muslim uu doortay abu xaatim araazi abu zurcat araazi daarqutni saddex goor ku soo noqday mizi xaafidna kaiir ibn xajar fi lmaaalib dahabi kulligood kadalika anasaa'i kadalika tirmidi kulligood waxay rajaxayaan ariiqa muslim uu doortay rajaxaaya baabu sawmi sarri shacbaan wuxuu baab yahay xadiidkan in xadiidkii hore la raaciyo oo cimraan axaadiista hal meel lagu jamciyo ayaa ku fiicnayd waxaa ii muuqanaysa min xayu marka atartiib alfani araayic ee muslim lagu yaqaanay xadiidkaa hore ee xalay aynu soo marray cimraan ibn xusein min ariiqi khaylaan ibni jariir can mutarif can cimraan in xoogo uu hormaray inuu hormaray baa ii muuqanaysa laakiin nusakdu sidaa baa ku timid bay leeyihiin halkan uu lahaa uruqiis muslim ku jamciya hal meella ku keeno dabcigaana muslim ma laha inuu xadiid keliya uu fii baabayni ku soo celceliyo ma laha dhaqankaas baabu sawmi sariri shacbaan shacbaan dabayaaqadeeda soonkeeduba uu baab yahay xadaana hadaab ibnu khaalid hudbana waa la yidhaahdaa xadaana xamaad ibnu salma can haabit bn asma bn can muطarif ibn cabdillahi bn shikhiir walam afham muطarifan min hadaab walam afham maanan weelinin mana qabanin buu muslim yidhi muطarifan ay dikra muطarif fi sanadi min hadaab sheekhayga hadaab ibnu khaalid hudba ibnu khaaladna waa la yidhaahday maanan ka maqin kama qabanin bun magaca simcan ooma qabanin intaasuu rabaa inuu kuu sheego laakiin inuu mutarif meesha ku jira yaa kuu sheegay kalaan ka qabtay wey laakiin riwaayatii can hadaad bni khaalidin can xamaad ibni salma can haabitin can mutarif markuu sheekhu noo yeelinaya xadiidka cinda alimlaa'i wاtaxdiid si fiican ogama qabanin e, e, magaca ama ereyga mutarif ah yani marar badan ba hadda adoo sheekha hor fadhiyo wax ka dhagaysanaya erayadiisii mid ka ah libdhaya ama si sargafa kuu maraya kadibna sheekh kale baad ka saxanaysa ama arday kalea kuu saxaay oo meesha kula fadhiyey walam afham maanan fahmin buu idhi e, muarifan min hadaab ibnu khaalid maanan ka fahmin markuu ii tabinayay si fiican magacaasi ooma qabanin can cimraan bn xusein alkhusaaci ana rasul sal slam qaala lahu nabiga cimraan ku yidhi liaakhara saxaabi kaleu ku yidhi asumta min suray shacbaan ma soontay shacbaan dabayaaqadiisii waxa ma ka soontay qaala laa mayuu idhi saxaabiga qaala faidaa aftarta min ramadaan faidaa aftarta min ramadaan fasum yowmayni minta marar badan baa la gooyaha dee waana qur-aankana waa kutub wakhtaara muusa qowmahu sabciina rajula limiiqaatina wakhtaara muسى min qwmihi wy min qwmihi abciina rajula ayb faidaa aftarta min ramadaan markaad ramadaan ka afurto he fasum yowmayni laba maalmood soon oo marka bishii dabayaaqadee shacban aad ka tagta ma ahayn wey nabigu waa adkaynaya baa lagu leeh waxadaana abubakr bn abi shaybata xadana yaziid bn haaruun alwaasiti can jurayriyi saciid bn iyaas aljurayri can abilcalaa abilcalaa wasmu wayaziid ibn cabdillah bn shakhiir وأنه مطرف أdeer u yahay أبالعلاء واسمه يزيد بن عبدالله بن شhخير عن مطرف <clears throat> muطarif buu ka waranaya marka cafwan waa muطarif waa walaalkii abilcalaa iyo muطarif waa walaalo muطarif bn cabdillahi bn shakhiir wey ninkana waa yaziid bn cabdillahi bn shakhiir waa laba walaalaa wa riwaayatu akhin can akhiihi can cimraan bn xusein radi allahu tacaala canhu ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalam qaala lirajul wuxuu ku yidhi hal sumta min surari hada الshahr surar iyo siraar iyo sararba in la ahriyo xalaan idiin soo sheegay waa un dabayaaqada shayga ayib haddii sura la yidhaahdana waa bartamaha shayga bisha bartankeeda oo ayaamulbeydka markaa ku beegmaya ama dabayaaqada bisha dhammaadkoo labaataniyo iyo sagaalka iyo ah intuba qaala wuxuu ihi saxaabigii la waxba kama sumin nabi allow faqada rasuulu llaahi sal allahu calay wasalam aftarta min ramadaan ramadaan markaad ka furto cafwan <clears throat> oo dhammayso fasum yowmayni laba maalmood soon makaanahu makaana sarari aw surari aw siraari ayb marka inuu nabigu adkaynayo bil walba dabayaaqadeeda in la soomo nimanna waxay leeyihin waxaa loo jeedaa waa qofkii aysan u suuragelin in bishii dhannaydba bishii dhannaydba inuu soomo saddex bir uu ka soomo awalkii bisha ooma suuragelin bartamihii ooma suuragelin laakiin hee wuxuu arkay bishu sii dhammaanaysa marka maxaad samayn waa daba goosanaysa saddex beri u dambaysa ee ka gaadhsiin oo macnuhu saasuu u jeedaa bisha aakhirkeedii ma soonta awalkeedi waa ku soo dhaafay maya marka ramadaan baa hadda lagu jiraaye markaad ramadaanka dhammayso soo soon macnaha in la yidhaahdo ayay wanaagsan tahay si looga baxo bushiygii ka imanayay inaan ramadaan lagala hormarin bisawmi yowmin aw yowmayn oo la yidhaahdo ninkii bishii shacbaan waxba ka soomi waayo ee suu iskaga qadaynayo uun arka bishoo gabagabaah waxaa wanaagsan saddexda beri u dambaysa inuu soonka ka gaadhsiiyo oo xadiidkan cimraan loo xujaysto hadduusan saa u qiimo badnayn oo fadligiisu bannaanka oolin nabigu ma dhaheen markaad ramadaan dhammayso soo qadle xadana mxamed muan bn musa اlbsri qaal xadana mxamed jacfar gundar اlhudli an xadana shucb xajaaj can ibni akhi muarif can ibni akhii muطarif bnu shakhiir oo cabdullaahi ibnu hani ibni cabdilaahi baa la yidhahdaa ninkan uu adeer u yahay ninka hore abulcalaa ahaa ee yeziid bn cabdillahi bn shakhiir aha muarif walaalay ahaayeen wiilkanna waa wiilu muarif adeer u yahay oo magaciise la yidhaahdo cabdullahi bnu hani ibni cabdillaah can ibni akhi muarif ibni shakhiir muarif bnu shakhiir walaalkii wiilkiisii buu ka tabinaya shucbe qaala wuxuu ihi wiilkaasi samictu muarifan oo adeerkay ah samictu camii muarifan bay ka dhiganta yuxadiu can cimraan bni xusein radi allahu tacala canhu ana الnabiya salى اllah alay waslm qaal lirajuli hal sumta min surari hada الshahri ma soontay bishan dabayaaqadeeda shayan wax ma ka soontay yacni shacbaanuu nabigu u jeedaa qaala wuxuu idhi saxaabigii laa nabi allow ma soomin qaala faqaala lahu wuxuu ku yidhi idaa aftarta ramadaana ay min ramadaan mintiba hadda go'an markaad ramadaan afurto oo dhammayso fa sum yowman maalin soon aw yowmayn laba maalmood soonoo bisha soon la'aan ha dhigin shucbat ladii shaka fiihi shucbaa ku shikiyey fasum yowman aw yowmayn wadaadii horena ma shakinaynin fasum yowmayni makaanahu ayay odhan jir iyay dhahaayeen sucbana waa shakaak fi اlasaniidi xata wa fi lmutuun mararka qaarkood waaunuhu waxaan u malayn buu i shucba wuxuu yidhi qaala shucba waadunnuhu qaala yowmayni waxaan u malaynayaa inuu yowmayn yidhi yowmayn shakigiisa manihiisana waa mala yaqiina weeyo riwaayad kula caddeeyey waxadaanii moxamed bnu qudaama aلsulami wayaxya وyaxya bn muxamed الlu'lu'i qaala ahbarana nadr ibn shumayl almuxadis allugawi اlmaazini ahbarana shucb bn xajaaj xadaana cabdullah bnu hani bn akhi muطarifin cabdulahi bn hani hadda magaciisi baa la keen horaana riwaayada hore shucbana waxay ahayd min ariiqi maxamed jacfar gundar can ibni akhi muarif faqad oo magaciisa iyo aabihiiba lama sheegaynin riwaayadan dambe marka nadar can shucba ayaa cadaysay inuu wiilku magaciisu yahay cabdulahi bnu hani ibn akhi muطarifin fada isnaad bimilihi fadakara wuxuu sheegay annadar bimilihi mil xadiii wuxuu sheegay qundar oo kaluu sheegay w idan marka wax kale ka soomi waayey ay sidaa ay ku dhaafto haddaba goosto bisha shacbaani qiimaha badnayd ee nabigu aad soomi jirayna waad ku dhex jirtaan oo tobankeeda hore waa idin dhaafaya dambe bal ha la soomo wixii laga gaari karo baabu fadli sowmi lmuxarami bisha muxaram soonkeeda fadliga ku jira uu baab yahay bisha muxaram ee zakaa fadliga in la soomo ku jira ayuu khuseeyaa baabkani xadaanii qutaybat bnu saciid qaala xadaana abu cawaana wضاx بn cabdالlahi اlyashkuri can abi bishrin jacfar bn abi waxshiya can xumayd bn cabdالرaحmaan اlximyari can abi hurata radi اllahu tacalى canhu qaal qala rasul اlah sl ly slam afضل الصiyaami bacda ramadaana shahr اllahi اlmuxaram وafضل الsalaaةi bacda alfariida salaaة اlleyl min laifa isnaadii ninka xumayd bn cabdiraحmaan اlximyari ah isagu lam yarwi laysa lahu fi الصaxiixayn ila hada اlxadiiث faqط can abi hurayra xadii uu wariyo oo abuure uu ka qaato waa xadiidkan keliya fi saxiixayn niman baba xataa ka murma in uu xumayd ibn cabdiraxmaanka ku jira fii saxiix اlbukhaari can abi hurr asaga iyo xataa rag baa ka murmahayo laakiin sida raajixa ah xumayd ibn cabdiraxmaan ibn cawf aلzuhri ma ahee waa xumayd ibn cabdiraxmaan alximyari laba xumayd baa jirta kilaahumaa yarwi can abi hurayra taabici khasaaistii weliba iyo khawaastii abu hurayra wey labaduba laakiin almashhuur fi riwaaya can abi hurayra waxaa weeye ku badan kutubta sitada waa xumayd ibn cabdiraxmaan ibn cawf aلzuhri ninkan laakiin sanadka dhacay waa xumayd bn cabdiraxmaan alximyari halkan xadii buuna ka qaataa abi hurayra fi صaxiixayn riwaayad kale uu laysa lahu fi اlbukhaari wala fi muslim can abi hurayrata faqaط ila hada ama muslim afar xadii buu ku afar xadii buu ku leeyahay oo gaari doontaan xumayd alximyari laakiin wuxuu abu hurayr ka qaadanaya waa unkan qaala qaala rasul ه sal ه afdal siyaami soom midka u fadli badan bacda ramadaana ramadaan gadaashi shahrullaahi lmuxaram wey bil la soomo ramadaan kadib oo bisha muxaram ka fadli badan ma jirto wa afdal salaati salaad mulaqaa midda u fadli badan waxaa wey bacda alfariidati salaadaha waajibkaa ah kadib salaat اlleyli salaada habeenka la tukado weeye ishkaal baa marka halkaa ka imanayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bisha shacbaan baa soonkiisu u badnaa halkana waxaa taalla bil la soomo ramadaan dabadii oo bisha saka ka fadli badan ma ay jirto muxaram soonkeeda nabigu ma badin jirin maxaa keenay ra'yiga ay culimmadu sheegeen ee arada ay sheegeen waxaa ila xoog badan ra'yiga odhanaya nabigu mashquul baa dhaafin jiray mashquul ayaa dhaafin jiray kaana laa yatamakan mas-uuliyaadkii saaraa hawlihii safaradii halgankii ummaddii waxbarideedii marar badan bayna ku suuragelaynin saa darteed dalabadeetu cilmiga qaybo ka ah laga yaabaa in qur-aan akhrisku ku yaraado mararka qaarkood oo soonku ku yaraado cilmiga barashadiisa wakhtiga ku bixiyaan darti iyo duruuftu markaa haysata marka cilmiga barashadiisaana ka fadli badan soonka sunnadaa iyo salaada sunnada biijmaaci ahli qibla lannu cilmiga bersho sharciga waa waajib ama waa fardu cayn calayka ama fardukifaayo wey asagu kana waa sunno furudulkifaayaat walacyaanna way ka fad badan tahay sida asalka bilijmaac meelo istisnaad geliyaba mooyeene sunanka waa ka fadli badan tahay jaabici baa ninkuu horreya hadlay ahaa waxaad ijmac madoona soo guuri waagi dambena waaba la caddeeyeyba marka mashquul jira awgii buu nabigu oga tegi jiray laakiin inuu fadli yahay isagaa caddeey kadibna shacbaan buu nabigu ku urursan jiray shacbaan marka la weydiiyena waa kii yidhi waa bil halmaamo bil halmaamo waxa u dhaxaysa rajab iyo ramadaan rajab oo ashhurulxurum ka tirsan oo si loo weyneeyo iyo ramadaanoo haddee culus bay dhexdooda ku libirsan tahayoo ishaa ka duusha marka meelaha dadku markay xilliyada dadku rabbi halmaamaan ama khafladu ay badan tahay adugu rabbigaa inaad xusuusatod ku weyraxdood xusto way ka qiimo badan tahay xilliyaha kale xilligay dadku jiifaan xilligay ishalmaansan yihiin xilligay bardoodamayaan rabbiga adugu xusuusato fadli ku jira salaatuleylkaasna waa inaga xalay soo maray in lagu murmay rawaatibta iyo iyagu keebaa fadli badan jumhuur ahlicilm waxay qabaan rawaatibta ka horaysa sunnooyin ee salaadaha ama ka dambaysa ayaa ka fadli badan salaatuleylka mutlaqa ah saasay jumhuurtu mareen nawowi iyo jamac min ashaaficiyina waxay rajaxeen salaat leyl baa afdal ah oo rawaatibda duhurka raacda kuwa ka dambeeya kuwa ka horeeya subaxa casrka maqhribka cishaha kulli waxaa ka fadli badan salaatuleyl binafsi اlxadii xadiidka naskiis daahirkiisaay ku dhageen saasay markaa iyagu u arkayeen laakiin jumhuur ahlicilmi inay sidaa qabaan ibnu rajab baa soo gooriyey wuxuu yidhi faina arawatiba qabla alfaraa'idi wa bacdaha afdalu min qiyaami اlleyli cinda jumhuur اlculamaa liiltixaaqiha biاlfaraa'id sidoodaba faraaisha waxyaabaha raacee kaba ama ka dambeeya ama ka horeeya mudnaan gooni ay leeyihiin fi shariica ku leeyihiin oy ka mudan yihiin fadliga iyo hawaabka iyo ajirka meelaha kale ladaa'if اlmacaarif sabxada iyuu ku soo guurshay asagu nawowi asagu wuxuu leeyahay wاlأwalu aqwى وأwfaqu lilxadiiث in salaatu leylka la fadilo ayaa xoog badan xadiikana waafaqsan baabu istixbaabi sowmi sittati ayaami min shawaalin cafwan itibaacan liramadaan waxbaan ka booday xadii dhan baba ka tegey waxadana zuhayr bn xarbin qaal xadana jabir bn abdilxamid adabi can cabdilmalik bni cumayr allakhmi can muxamed bn muntashir alhamdani can xumayd bn cabdiraxmaan alximyari can abi hurata radi allahu tacala canhu yarfacuhu isagoo kor yeelaya xadiidka nabiga gaadhsiinay qaala wuxuu ihi saxaabigu su'ila nabigu waxaa la weydiiyey ayu salaati afdalu bacda almaktuuba salaatiibaa u fadli badan midii la farad yeelo um-, muslimiinta lagu qoray kadib wa ayu siyaami afdal soomkeebaa u fadli badan nabi allow bacda شhahri رamaضaan bishii ramadaan kadib faqaal nabigu wuxuu yidhi afضل الصalaaةi bacda الصalaaةi الmaktuuba salaad midda u fadli badan waxaa weeye salaaddii la farad yeelay kadib الصalaaةu fii jawfi الleyl tukashada la tukado habeenka bartankiisa iyo calooshiisa mucdiisa oo niska dambe ah وأfضل الصiyaami bacda شhahri رamaضaana صiyaamu شhahri الlahi الmuxaram soon la soomo bisha ramadaan kadibna waxaa u fadli badan soonka bisha ilaahaye muxaram ah xadiidku daahir buu ku yahay in sunanku ay u fadli badan yihiin salaatuleylku laakiin axaadiia khaaska ku timid ee muqayadada ah ee rawaatibta fadishay ayaa lagu qaydaya cinda اljumhuur wey ama cinda jamaca min الshaaficiya oo baqawi ka mid yahay nawowi ka mid yahay ninka abulmaxaasin الruyaani qafaal الshaashi halkaa ay mareen iyag min cinda shaaficiya weye nawowina waa xoojiya isagu waxaadana abubakr bn abi shaybata qaala xadana xusein bn caliy ibn waliid aljucfi hadda kahor baan soo sheegay markaan maraynay ana xusein bn caliy aljucfi akara riwaayata can zaa'ida isagii mucaawi bni camr markay iskhilaafeen in labaduba aan la kala rajixi karin oo ay laba noo imaama yihiin kilaahuma yarwi can zaa'ida bikaratin waana min khawaasi aaabihi min khaaati aaabihi nin walba raain kale lagu kala rajaxay hadday iskhilaafaan can zaa'id bni qudaamat athaqafi abusalt can cabdilmahi bni cumayr marka zaa'ida wuxuu mutaabacayn wadaadkii jariir ah intaasuu ka rabaa bihada alisnaad fii dikri siyaami can nabi bimilihi soomka sheegiddiisa ayuu nabiga ka wariyey bimili xadiii jariir buu wariyey ninka zaaida can cabdilmal ka wariyey ama salaada muusan sheegin buu tilmaamaya muslim baabu istixbaabi sawmi sittati ayaami min shawaalin itimac liramadaan wuxuu baab yahay la jeclaysay sharcan lix maalmood in la soomo bisha shawaal laga soomo ayadoo la raacinayo la dabagelinayo bisha ramadaan ramadaan marka laga afuro oon ciidaysanno wixii ka dambeeya maalinkii ciidda ka dambeeya in la soomi karo arinka asaga marka waa ra'yu jumhuuri ahlicilmi sida raajixa ah jumhuur ahlicilmi ama madaahibta xagga haddii la fiiriyo abu xaniifiya maalik baa diidey shaaficiya axmed iyo isxaaqna waxay dhahn waa sunno iyagu waxay abu xaniifa asagu wuxuu yidhi in ramadaan marka laga afuro lixda shawaalka alla soomo waa karaaho maaligna wuxuu yidhi muwaay tusoo lixda shawaal in la soomo oo ramadaan lix maalmood laga dabageeyo sida hadda innagu aan u soonneen aad ugu dadaalo xanaabiladii shaaficiyada iyo ahlu xadiidka badankoodba wuxuu ihi eh, maalik fii muwaطa'ihi wax culimmada ka mid ah oo soomi jiray maana aragbu weliba way karaahaysan jireen bidcadiisayna ka baqi jireen wayna ka fogaan jireen iyagoo ka baqahayay caamadu lixdan maalmood inay u qaataan inay tahay waajib ramadaankaoo kale ah halkaasuu maalik la maray bidcuu ku dhoweeyey lixda shawaalka nafta ad kaga bixisaan warka waad bay la tahay khayr wey sidaa marka maray iyo abu xaniifa waa laga xoog badan yahay ibn cabdilbar wuxuu yidhi waa xadiiثun lam yabluq maalikan wاlixaaطaةu bicilmi اlkhaasati la sabiila ilayh isagoo halkaasuu la maray waa munsif ibn cabdilbar waxaa leeyahay bukhaariyu اlandalus baa layihahdaa markuu hawshaa ka hadlayo calى kalaamin fii masaa'il ictiqaadiya wa masaa'il mxuu ahaa usuuliya ha ii dambayso laakiin faniga xadiidka waa mutamakin mutamakin weeye asagu wuxuu laba ixtimaal baa dhici karta in maalig xadiidka uu soo gaadhay laakiin oo oga tegay maslaxa sharciya darteedo uu ka baqay in caamadu ay u qadato in lixdan maalmood shawaal ninkii raae soon raacin waaya lixda shawaal soonka raacin waaya inuu waajib ka tegay saa darteed caamadeenu hadda markay ku arkaan lixda shawaal adoo afuran iska shaacabbahay way ku qoonsanaya soomaalida somayd arag weli maa dhammayn miya maya way kula yaabi wuxuu maali ka baqaya baa taaga iska ilaaliya hawsha ayadaa marka marka inuu taa ka baqayo xadiidku uu soo gaadho lanno xadiidku waa madani waa dhici kartaa uu yidhi oo waxaa la soo guuriyey oo ibnu maajushuun iyo jamaaca min asxaabihi ay soo guuriyeen annahu kaana yasuumu fii nafsihi maalig inuu si gooni ah lixda shawaal u soomi jiray bay soo guursheen laakiin hawshan lagu daadanhayo la muujinhayo ee lagu sanka loogu xidhahayo bisha ramadaan ayuu qoonsaday wadaadda sidaas ixtimaalka waarid bur waxaa kaloo ixtimaala in xadiidka maalig uusan maqalba oo maxaa see uga qorso waa xadiiثu madaniyu lam yabluغ maalikan wاlixaaطaةu bicilmi اlkhaasati laa sabiila ilayh waa runtii alimaam ibnu taymiya kaga hadlay kitaabkiisa rafcu اlmalaam ka akhriya a'immada xadiidku ka qarsoomeen ibnu xasan baa ka qoray kitaab gooni ah axaadiida saxiixadee shaafici ka qarsoontay midda axmed uu ka tegey midda uu abu xaniifa ka tegey midda maalig waxaa ugu axaadiis badnaa maalig iyo iyo abu xaniifa waxaa ugu roon axmed iyo shaafici ilaa ay wadaadda yidhaahdeen axmed asagoo xadiidu ka tegay oo saxiixa axmed xasan ma keenin fii kitaabihi kitaabku waa mafquud ma hayno dahabiya waxaa sheega iyo ibnqalciid baa sheegoo soo guuriya kitaabka iyo rag la mid ah xadiid saxiixa muusan sheegin ila ibn xasan waa daahiri calى ariiqaة اlusuuliyiin buu wax ku jarxiya kuna ku tasxiiya yusaxixu yudacifu calى ariiqaة alusuuliyiin wاlmutakalimiin ayb marka taasi labada ixtimaal ba waarid ha noqdeen ama xadiidkan tasxiif baa galoo kale wadaadkii abubakr rasuul la ohan jiray maan xadiid yeedhi majlis imla markaasuu wuxuu akhriyey man saama ramadaana uma atbacahu شhayئa min shawaal uma atbacahu شhayئa min shawaal marka araaifta tasxiifka marka la maraya lagu tiriya baabka marka jumhuur ahlicilmi min alfuqahaaءi wاlmuxadiثiin waxay qabaan sida xadiidku uu tilmaami doono inuu yahay bal xadiidka markaan dareerino xadaثna yaxya bn أyub almaqaabili وqutaybaة bnu saciid البغلاني وعلي بن حجر بن ياس السعدي جميعا عن إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الزرق الأنساري عن إسماعيل قال ابن أيوب يحيى وxuu yidhi asagu xadana ismاعيل بن جعفر buu ismاعيل bes kuma gaabsanin wadaadaha kale un baa can ismاعيل iska yidhi أخبرنii سعد بن سعيد بن qays الأنساري sacad ibnu saciid ibnu qays alansaari waa wadaad laysku khilaafay waa mukhtalafun fiihi madaciifba mise waa nin iqaal laysku hayaa axmed bn xambal wuxuu yidhi aciif اlxadii alimaam axmed bn xambal wuxuu yidhi ninkani waa daciif اlxadiid nasaa-ina wuxuu yidhi laysa bilqawiy ibnu maciin wuxuu yidhi abu zakariya waa saalix اlxadiid marna wuxuu yidhi sacad ibnu saciid ibnu qays iqatun daara qudni wuxuu yidhi asagoo laysa bihi ba's ibnu sacd fi الطabaqaat kana iqatan qaliil اlxadiid ibn cadiy markuu u tarjamaystay oo xadiii uu sabriy wuu quweyey ninkan isaga ah istashhada bihi lbukhaariyu fi saxiixi waxtaja bihi fi ladab اlmufrad ninkuu xujaysto ninka bukhaari fi ladab masale iga qarsoontay bay ahayd waagan kitaabka akhrinayay adab mufradka alimaam bukhaari kuma keeno fi اladab اlmufrad ila ma abata canhu ila ma habata cindahu cafwan isagaa caddeeyey xadiian sigtiisa ka sugnayn xasanan aw saxiixan kuma keeno saa darteed ragga uu ku xujaysto fii adabihi ku xujaysto lamid ma aha ragga ay sunan ku xujaystaan isagaa ka xoog badan ila bukhaari nin u dhigmo waa yarya adduunka ama laba helhayaba ninka marka waa min rijaali اlbukhaari fi اlistishaad laakiin ixtaja bihi fi اladab اlmufrad ahlu sunankuna iyagu way ujaystaan xadiikiisa way xujaystaan baabu shawaahid khaasatan ku marayo ninkan bukhaari fii taariikhi اlkabiir buu ku sheegay walam yadkur fiihi jarxa walaa tacdiila raggi ninka ka dambeeyey wuu jarxiyey ninka ka horeyna wuu jarxiyey uu ka tegey inuu marka nin sii liita agtiisa ahayn baa muuqanaysa ibnu xajar asagu wuxuu yidhi inuu xogu israafay wuxuu yidhi wa saduuqun sayi اlxafd saduuq fii diinihi wacadaalatihi wey ama xagga dabdiga sayi lxifd waa nin daciif asagu jasmiyey dahabi baa igala fiican dahabi wuxuu yidhi taabiciyun xasan اlxadiiث marna wuxuu ihi saduuq marna wuxuu ihi axad الثiqaat marna wuxuu ihi fiihi liin fiihi liin in badan baa dahabi wa adaqu axkaama min xajar fi khaasatan rijaalu sita rijaalu sita marka la marayo dahabi baa ka daqiiqsan axkaamta si walba uu yidha xaafidku si walba u dadaalo dahabi laguma gaadho hawshan ayada maxaa yeelay cilmigii sheekhiisi mizi buu dhaxlay mizina wuxuu aclamu الnaasi birijaali اkutubi sittati cala اliطlaaq dahabi laakiin asagu sidii sheekhiisa ma ahayna mawsuuco kaluu ahaa kulu man ruwiya canhu wa rawa اlxadiiثa dahabi wuxuu ku ahaa saaxibu istiqrاء ama ninka mizi abuاlxajaaj almizi waxaa weeye waa mutahasiص fii rijaali kutub الsitta nin walba intuu wariyo meeshuu ku wariyo meeshuu dhaco nin kulamida lama arag marka dahabi hadalkiisa ilaa fiican ninkaa markaan soo gaabinno saddex ninoo walaala ah weeye sacad ibnu saciid ibnu qays iyo cabdirabi ibnu saciid ibnu qays yaxya muse cid bnulqays waa saddex wiil oo walaalo ah nin waa imaam jabal ah in laga hadla lama ogolo asagu jaawas alqantara waa yaxya bnu saciid alansaari ninkii aad garanaysaan xadiid ibn cumar warin jireed garanaysaan ku dul wareegay ninka asagu lagama hadli karaaba laa yus'alu canhu cabdurabbi ibnu saciid sida raajixa waa nin iqa wadaadkanna waa mukhtalafun fiihi marka ibnu maciin iyo axmed baa fooda isu geliyey iyo ibnu sacad ibn cadiy ibnu maciin iyo daara qudni iyagu waxay mareen inuu nin iqaa yahay mareen ibnu maciinna ku dar axmed iyo nasaa'ina halkaasay la mareen xadiidka asaga waa lagu mutaabaceeyo rag badan baa ku raacay oo safwaan ibnu sulaym baa ku mutaabaceeyey walaalkii cabdirabi ibnu saciid baa ku mutaabaceeyey yaxmud saciid laftiisa waa laga warya xadiidka calى kalaami fi dalika zayd bn aslam baa mutaabiciyey iyo muxamed bn camr calى اkhtilaafin fi dalika waanu gaari doonaa mutaabacaadka axmed bn xambal iyo haamkaas inaan baraajuumhin ba xalay markaan xadiidkii aan maraynay abu qataada hadalkan uu axmed ka yidhi xadiidka abi ayuub ayaan xagga u raray oo xadiidku axmed marna mawquuf wuu yidhi marna uu yidhi qad ruwiya can rasuulilahi min aaati awjuhin waa xadiidkan abi ayuub haddaan ahayne ma ahayn xadiidkii abi qataada ma ahayn qadiyadda marka inaan baraarujiyo way munaasab wey xadaana cafwan can sacad ibnu saciid ibnu qays ninka hadduu iqa yahayna oo calaa ra'yin waa war la garta wey hadduusan iqa ahayn muslim wuxuu u xujaysanayaa min baab alintiqaa min xadiiثi الrajuli ضaciif waa qaacida la yaqaano bukhaari baa isticmaala jamiic ahli naqdi waljarxi oo dhan baa isticmaala ahlulcel o dhan baa isticmaala ninka la ogaado biqaraa'in wa siyaaqaat wa usuul wa tatabuc liaxaadiidi wa sabri limarwayaatihi ayaa waxaa loodhanaya xadiidkan wuxuu xifdiyey weeye inuu xadiidku yar yahay baa lagu ogaadaa inuu fadaa'il acmaal ku saabsan yahay inuu qiso wato muddada uu ninkaa yeelinayo wuxuusan ka goynaynin ruwaadda ka qaatoon iskhilaafaynin wax badan baa lagu ogaadaa ninkan raawiga ah dabdigiisa xufaaddu waxay jarxiyaan oy ka hadlaan nimanaysan soo gaarin weligoodna is arag say ku ogaadaan ninkan inuu iqa ama cadli yahay iyo inuu xaafid daabidu waxay dabagelayaan wuxuu wariyo ardada ka qaata qaabkay uga qaataan sida la iskugu maandhaafo suu iskugu lugu duudo howlahaasaa la fiirinaya usuushaa la fiirinaya suu khayrkii u u waafaqo manaakiir inuu wariyo iyo inuu mafaarid la dhaqaaqo iyo inuu roonya ummadda dhex socdo wax badan bay qiimayna kadib bay soo saarayaan ninkaasi waa nin fahmo badan faahin weeye daabit ay ku leeyihin can cumar ibnu haabit ibn xaari alkhasraji can ayuub alansaari khaalid ibnu zayd alansaari annahu xadaahu ana rasul sal slam qaal man saama ramadaan ramadaan ninkii sooma uma atbacahu raaciya o min hawaal bisha shawaal ka ah, sittata ayaamin min shawaal mar haddaan la sheegin cadadka ta'na waa laga guya la geliyaa way bannaanta labaduba alaaatan bita yaqul lilcashara fii caddi ma axadu mudakara khulaasadu wuxuu u jeedaa waa marka uu sheegan yahay mudakarku lafdigu markuu sheegan yahay wey oon leenahay sittata ayaam hadday maalmuhu sheeg ila maalmuhu waa mudakar marku u sheeganya markaa sitada maxaad gelinaysaa ta baad gelin aaaa bitaay qul lilcashara fii caddi ma axadu mudakara asagaaba caddaynaya ibnu maalik markuu sii wado midka eh, eh, muanadka xaqiiqiga iyo midka majaaziga iyo tadkiirka xaqiiqiga midka majaaziga iyo markuu sheegan yahay macduudka iyo markuu sheegan asagaaba kala qaadi doona akhriya huna marka maadaama maalmihii aan la sheegin maxaa fiican in la yidhaahdo sittan oo tada la gooyo in la geliyana way bannaan tahay yajuusu lwajhaan uma atbacuu raaciya sittan lix raaciyo min shawaal kaana ninkaa wuxuu noqonayaa soonkiisii ka siyaami dahri sanadkun asagoo soomay isagoo soomay bisha ramadaan waxay laqday toban bilood toban bilood bay laqaysaa lix berina maalib wuxuu laqahayaa toban maalmood laba bilow soo dham meeq maalmood lixdan idan tobanku lix ku dhufaa waa lixdan isku dhammaatay waxaad soontay bil ramadaan oo soddona iyo lix beri oo ah. sanad dhammaystiran inaad soontay ka dhigan tahay uga dhigan ramadaan bil buu ahaaye wاlxasanatu bicasharati amhaaliha bil ku dhufo tobankeedii eh, soddonkeedii beri maal waad ku dhufataa toban idan toban bilood baa tagtay maxaa soo hadhay laba bilood baa sanadkii ka soo hahay sanadku meeqa bilood buu ahaa labiyo toban labada bilood waa lixdan maalmood lixda beriyaad soontayna maalin kasta waxay u dhigantaa toban maalmood waa islaqeen marka waa islaqeen waxadaanaa ibnu numayr baa xadiidka noo tabiyey xadaanaa abi sanadkii hore iska ogaada hadda sanadkii hore wuxuu ahaa min ariiqihe ismaaciil bnu jacfar can sacad ibnu saciid ibnu qays alansaari mutaabaca labaad cabdulahi bn numayr alhamdani xadana sacd ibnu saciid akhuu yaxya bnu saciid أخبرنا عمر بن ثابت الخزرجي أخبرنا أبو أيوب الأنساري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله أصورا مغلي سند متابعة صدحات وحدثنا وحكى حديث النوت تبيه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك oo asaguna mutaabacaynaya saaxiibadii ibn numayr iyo ismaaciil bnu jacfar can sacad ibn saciid qaala samictu cumar bna haabit ibn xaari alkhasraji qaala samictu aba ayuuba ahbarna abu ayuub iyo samictu aba ayuub labadaa mutaabaca hawsha ku hore ismaaciil kuma jirinoo can abi ayuub buu ahaa yaquulu qaala rasuul lahi faakara bimilihi dakara wuxuusha ibn mubaarak bimilihi xadiidka marka waa xadiid saxiixa sida waana isku khilaafay oo khilaaf culus baa ka jira ninkii u horreeye daciifiyey intaan ka warqabo waa ibnu dixyat alkalbi ibnu dixyat alkalbi ninka ku dhiiraday ibnu dixyat alkalbi du nasabayn ninkuu ku faantami jiray laba nasab hooyadayna abtirkaygu nabigu galaa buu nabigu galaa buu odhan marka du nasabayn buu ku qortaa kutubtiisa nin xaafidoo luqawi oo adiiba laakiin xoogow waxaa lagu tuhmaa hawl haddaanan sheegayn oon iskaga gaabsanayno buu dhintay kitaabkiisa mabuuci hadda saddex mjood lagu daabacay alcalam اlmashhuur fii fawaa'idi fadaa'il اlayaami wاshuhuur mujaladka labaad ayuu ku sheegay xadiidkan kaga hadlo wuxuu yidhi waa daciif laa yaasic can rasuuli illah markaasuu ku dhaxay oo wax jira iyo waxaan jirinba meesha keenay waxaa taqliidiyey abulcabaas alqurطubi asagoo difaacaya malik fi mufhim almufhim lima ashkala min talkhiisi kitaabi muslim markuu xadiidkan sharxaayo iyo asaguna waa xadiid aan ansaxaynin waana axaadiidta muslim lagu intiqaaday halkaasuu la maray inta uu sheegay mudixit alkalbi ayuu wax ka soo guuriyey lann ninkaasaa mutaqadima kana waa waxay kala dambeeyeen taqriiban labaatan sano wax ku dhow dase ka badnaynba xadiidkan waa xadiid aad iyo aad u culus marka koobaad ninka la yidhaahdo sacad ibnu saciid xadiidkan waxaa ka qaatay labaatan raawi baa ka qaatay akarum xufaadu a'imaة abaat muslim wuxuu iskaga gaabsaday ismaaciil iyo ibn numayr alhamdani iyo ibn mubarak abu cabdiraxmaan almarwasi isku gaabsaday laakiin ragga ka wariya xadiidka ninkaani waa labaatan iyo sagaal siday xufaadu sheegeen akarum a'immatun ahbaat wa hada mima yuqawi cinda ahli اlcilmi xadii الrajul shawaahidiisu labiyo toban shaahid buu leeyahay xadiidku labiyo toban shaahid kulligeed waxaa fayl geliyoo sheegay ka hadlay sixatan wadacfan ibnu mulaqin fi takhriij axaadiiث اlmuhadab khulaasadana wuxuu ku keenay albadr munir baad ka fiirin kartaan intaa waxaa dheer xadiidku xadiid culus oo laisku hayee sharafuddiin adimyaati aclamu الnaasi biاlansaab fii zamanihi wuxuu aqraan leeyahay mizi iyo raggiisii buu aqraan leeyahay juz gooni uu ka qoray xadiidka kitaab gooni uu ka alifay turuqiisii iyo wixii laga sheegay iyo shawaahidiis imdaxit alkalbi nin baa ilaahay ku salliday la yidhaha calaauddiin salaxudiin alcalaa'i salaxdiin alcalaa'i baa kitaab qoray uu ku radinaya keliya ibnudixiya alkilba abulkhaaab wuxuu sheegay uu ku sheegay fi lcali mashhuur rafcu lishkaal can siyaami sittati ayaami min shawaal baa kitaab waa mabuuc akhriya soo dejista ninkaan isagoo waraqaa heli karin u diraa meesha wax loo diri jiray ka soo dejiya intaanasaaden bay la tahay wa min algharaa'ib alxaafi salaaxudiin acalaa'i shaafici alashcari baxdiga aad u qiimo badana meesha uu ku sheegay waxaa khulaasiyey ibnuqayim alxambali fii tahdiib sunan hal xaraf kama tegin tahdiibku ku soo qaday baxdigiisii oo mana tirinaya asaga laakiin wuxuu keenay baxdigii salaaxudiin alcalaa'i oon waxba uusan ka tegin wazaada calayhi nukatan fawaa'id nukadii fawaa'id buu ku daray saa darteed muxaqiqa wuxuu yidhi dar can alfawaa'id wاlmuؤalifu saadirun can kitaabi calaauddiin salaxudiin alcalaa'i runtii marka ninka muxaqiqa waa runtii marka cilmi dheer iyo baxi aad u qiimo badan baa ku jira markaan soo gaabino axmed wuxuu yidhi asaxu xadiiثi fi hada اlbaab waa xadiiثu tawbaan mawla rasuuli الlah oo sidan oo kale ah xadiidkan tawbaanna waa xadiiku nasaa ujaystay fi sunan u ujaysta axmedna uu yihi waa asaxu xadiiin fi hada اlbaab waana xadiiku صaxiix abu xaatim araazi baa cilalka lagu weydiiyey waa saxiix buu i inuu saxiix yeelay oo loo jeedo sixadii waa isdhaamaan ahayd alimaam ibn rajab baa fi lataa'if ku caddeeyey in meelo kalaba ku sharxay kadalika calawdiinna wuu sheegay isaguna eh, marka xadiidka hawbaan iyo xadiidka jaabir baa ugu xoog badan axaadiia shaahidka waa xadiiu abi ayub xadiiu abi ayub aimo badan baa marka xadidka ka hadashay daara qudni asagu ciilkiisa wuu fafaahiye turuqiisu aad uga hadlay mujalad raqamka kun iyo sagaal waad ka fiirin kartaan ibn abi xaatimna waxaad ka fiirin kartaan asagoo kaga hadlay xadiidku waa xadiid saxiixa cinda aljumhuur bilaa nisaac cilalka uu sheegay ninka la yidhaahdo min daxit alkelbina halkaa ka fiiriya idinkuna walaalkii jusaqaani asagu fi labaail wasax lmashaahir manaakiir wuxuu yidhi xadiiun صaxiixun ixtaja bihi muslim rag badan baa dariiqa marka marahaya wuxuu dayay ninka la yidhaahdo mulaqin inuu sardiyo xufaada xadiidka saxiix yeelay marka ra'yiga muslim uu maray oo xadidku uu xujaystay ah baa badan hawsha axmed uu sheego xadiidka hawbaan iyo midkan midka soowan baa ka saxiixsan waa waalid waa waalid muxuu waalid u yahay ninkan sacadoo kale adikaas xadiidka soobaan sanadkiisa kuma jiro lanna isagu waa aad buu xoog badan yahay laakiin tafsiilkan uu qabo lafdiga matniga ah xadiidka soobaan kuma jiro ee isagu wuxuu ku gaabsaday intan lixda shawaal oo la soomo keligeed fadliga ay leedahay oo tafsiilka ninkii soonka sooma kadibna intaa raaciya saasoo kale ka siyaami dahri sidaa uma dhammaystiro marka faahfaahintaasi halkaa ugu laabta ama talkhiis ibn qayim tahdiib sunanku ku jira mujaladka labaad baad ka fiirin kartaan alcaal mashhuur haddaad haysataan waad akhriin kartaan isla akhriya baxi xadiiثia mustalaxa fiqiya usuul fara badan buu wadaadku keenay aad buu qiimo badan yahay xadiidku calaa itaxaal ama waa saxiixun biinfiraadihi ama waa saxiixun bishawaahidihi ama waa min baabihe alintiqاء min xadiiثi الrajul الضaciifi mima ma culima anahu xafida waatqana marka sidaan baynu marayna baabu fud idan halagu dadaalo haddii lagu dadaalahayena bisha shawaal oo dhan baad ka soomi kartaan qasab ma aha inaad daba dhigtaan ood maalinka ciidda maalin ku xigaba aad ka dhigtaan tobanka dhexaad ka dhigan kartaan tobanka dambaad ka dhigan kartaan tobanka horaad ka dhigan kartaan waad qaybin kartaan hal baatil baad u soomi kartaan laakiin in la xidhiidhiyo oy lixii wada socoto oo tobanka hore la geliyo ayaa ka fiican in dib loo dhigo dibdhib wax badan baa kugu iman kara waad daali kartaa waad halmaami kartaa waxbaa kugu iman kara shayga marka maanta aad qaban kartana dibba looma dhigo laakiin calaa wejin aan dadka lagu qoonsanayn ummaddan aan lagu duraynin xaggana aan muujinaynin in loo arko shawaal lixdeedu inay waajib tahay waa inay tahay si aan hawshi maalig meesha oga soo bixin baabu fadli leylaة اlqadr wاlxahi calى طalabiha wa bayaani maxaliha wa arja awqaati طalabiha leetu qadarka magooni baan u dhignaa mise hal habeen leetu qadarka bal aan ka dhigno wallah subxana wa tacala aclam